بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب إذا سمع النداء وحو باب ياهي هدو أدنك مغلو والإناء في يده والحال الإناء ويلك في يده قعنتي سو كجرو محو سمينيا إذا ذا جوابت هذا can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam idaa samica axadukum alnidaa'a waalinaa'u calaa yadih haddii axadkiin uu maqlo adinka waalinaa'u calaa yadihi xaal weelku uu ku sugan yahay gacantiisa falaa yadachu yousan weelka dhigin xataa yaqdiya xaajatahu min ilaa xaajadiisa iyo dantiisa oo weelkaasi ka guto haadaa xadiidun saxiix rawaahu axmed eh, rawaahu abu daawuud wa axmed xadiidkani wuxuu ka hadlayaa haddii adinka uu adimo mu'adinka ayadoo weelku uu gacanta kugu jiro bimacnaa cunnadii baa ku guda jirtaa hood cunaysaa ama cabitaankii baad cabaysaa adoo ku guda jira hadduu mu'adinka adimo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay yuusan weelka dhigin qofkaas ilaa xaajadiisa iyo dantiisa uu ka guto baabkii kan ka horreeyey waxaan ku soo marnay soomku inuu ku bilaamayo biuluuci اlfajri biطuluuci اlfajri الsaadiq ayaan ku soo marnay inuu soom ka bilaamayo bimacnaa waagu hadduu dilaaco waxaa waajibaya in la soomaa waajiba oo laga soomo can الطacaami والsharaab waxaana baabka u dembeeyey aan soo marnay xadiid ibni cumar xataa tasmacuu adaana ibni maktuum ilaa adinka ibnu maktuum aad maqashaan cuna oo caba xataa daani ghaaya ayay faa'iidaynaysaa cunada ee cabitaanku waxaa la ogol yahay ilaa adinka ibnu maktuum laga gaarayo hadduu laakiin ibnu maktuum adimo falaa ta'kuluu walaa tashrabuu ha cunina oo ha cabina ka joogsada can iطacaami waasharaab xadiidkaas iyo xadiidkan waxaad mooddaa fi daahir inay kala duwan yihiin xadiidkan xadiid abi hurayra wuxuu leeyahay nebiga calaih isalaatu wasalaam axadkiin hadduu adinka maqlo ayadoo weelku uu gacantiisa ku jiro yuusan weelka dhigin ilaa xaajadiisa uu ka guto macnaha ha sii cuno waayo marka ha sii dhammaysta wixii markaa gacanta ugu jira oo adinkaa dhacay yuusan uga harin masaladan hadduu qofka gacanta kula jiro cunnada ama weelka uu gacanta ku haysto cunayo adinkana uu dhaco ma joojinayaa oo intaasi miyuu uga harayaa mase waa sii dhammaystirayaa waa mas'alo culammadu isku khilaafeen jumhuurulculamaa waxay qabaan inaan la sii wadayn waxay qabaan qofka wuxuu cunaya wuxuu cabayaba inuu halkaa ku joojinayo wixii xataa afka uga jirana uu soo tufaayo markuu adinka dhacaayo wixii afka uga jira xataa ma liqaayo waxay leen waa soo tufaya maxaa yeele addinkii baa ku dhacay wixii gacan uu ku hayana meeshaasuu dhigayaa jumhuurulculamaa waxay deliishadeen nusuustii aan soo marnay oo ay ka mid tahay qowlu llaahi caza wajalla wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajri ilaa waagu dilaaco we waxaa ka mid ah waxay deliishadeen xadiid ibni cumar oo baabkii hadda kan ka horreeyey ugu dembeeyey xataa tasmacuu adaana ibni maktuum ilaa adinka ibnu maktuum aada maqashaan cunoo caba macnaha adinka ibnu maktuum haddii la maqlo can iطacaam washaraab labadaba waa laga joogsanaya waa laga hakanaya nusuustaasi adiladaasi deliishadeen waxayna yidhahdeen xadiidkan xadiidkan marka maxay uga jawaabayaan jumhuurta jumhuurulculamaa markay nusuustaas waadixa ay deliishadeen ee toosinaysa biطuluuci اlfajri in طacaam iyo sharaab looga go-ayo xadiidkan towjiihaad kala duwanay u sameeyeen qaar waxay xadiidkaani ku towjiihiyeen xadiidkaani wuxuu ku saabsan yaha bay yidhaahdeen qofkii shakiyo wa qofkii ka shakiya hal طalaca alfajru am laa oo adinka mu-adinka ku kalsoonaa waaye macnaha markuu asiga fiiriyo waxay ula muuqatay weli waagu inuusan dilaacin mu-adinkiina waa adimayaa qofkaasi waa iska dhammaystiranayaa bay yidhahdeen maadaama uu shakisan yahay biadaani lmu'adinna uusan ku qancin shaki uga jiro mu-adinka inuu wakhtigii ka hor dhacay qoladaas marka waxay yidhahdeen waa fii xaqi shaak midkii shakisanoo xadiidkan ku tacalluqa qolo kale waxay yidhaahdeen oo uu ka mid yahay alimaamu اlbayhaqi raximah اllah fi sunan اlkubraa wuxuu yidhi in saxa haada xadiidkan hadduu sugnaado xadiid abi hurayra ula jeedaaye fahuwa maxmuulu cinda cawaami ahli اlcilm guud a yacni culammada badankood agtooda waxaa lagu ximbaarayaa buu yidhi calaa annahu sala allahu calayhi wasalama calima ana almunaadi yunaadii qabla alfajri waxaa lagu ximbaarayaa inuu nebigu ogaaday sala allahu calayh wasalam midka addimaaya inuu addimayo fajarka ka hor xaysu yaqacu shurbuhu cinda qubayli اlfajri markaa shurbigiisa iyo cabitaankiisu wuxuu dhacayaa ninkan weelka gacanta ugu jira fajarkii intuusan dilaacin wax yar ka hor albayhaqi wuxuu leeyahy xadiidkan waxaa lagu ximbaarayaa markuu nebigu leeyahay sala اllah alay slam falaa yadachu yuusan dhigin markuu leeyahay wuxuu yidhi nebigu wuxuu og yahay sala اllahu alay wasalam mu-adinka lilixtiyaad mararka qaar inay dhici karto wakhtigii wax yar ka hor inuu adimo marka mu-adinkaasi wakhtiga wax yar ka hor adimaayo adinkiisa dartii ha uga joogsanni cunidda iyo cabitaankii weelkaaga sii dhammaystiro saasuu leeyahay qofkaasina markuu sii dhammaystiranaayo goormuu dhammaystirayaa cunnadii waa intuusan waagu dilaacin wax yar ka horay noqonaysa laakiin ta'wiilkaasi waxaa diidaaya xadiid ibni cumar markuu nebiga alay slat slam yidhi xataa tasmacu adaana ibni maktuum riwaayadaha qaar waxaa ku jirtay wa kaana laa yu'adinu ibnu maktuum xataa yuqaala lahu asbaxta asbaxta ibni ummi maktuum ma addimi jirin ilaa la yidhaahdo waagu waa baryey waagu waa dilaacay taa waxay daliil u taha marka ibnu maktuum ma addimi jirin waqtiga ka hor bal wuxuu addimi jiray markii lagu wargeliyey la yihahdo waagu waa dilaacay markaasuu addimi jiray ta'wiilkaas marka waxaad mooddaa bucdiga ku sugan ta'wiilka dhahaya qubayl alfajriya mu'adin addimaya oo qubayl alfajrigiibuu qofkaasi cunnada cunaya ta'wiil baciida wey sida saxiixaana xadiidkan waa mukhasis linusuusi almutaqadima nusuustii hore ayuu khasisaya oo wax ka soo reebaya nusuustii hore maxay ahaayeen nusuustii hore waxay ahayd in biطuluuci اlfajri soomku ku waajibayo waagu markuu dilaaco cunno iyo cabitaan waa xaaraam ilaa qofkii markaas gacanta oo weelka ugu jiro kaasi waa sii dhammaystiranaya istinaa waa xadiid abi hureyra waxbuu soo reebaya sheikhu اlalbani raximah اllah wuxuu yidhi fii tamaami اlminna wa fiihi daliilu calىa ana calىa man طalaca calayhi اlfajru xadiidkaani waxaa ku sugan buu yidhi daliil tusinaayo qofkii waagu uu ku dilaaco wa inaa'u طacaami aw isharaab calaa yadih weelkii cunnada ama cabitaankana uu gacantiisa ku jiro annahu yajuusu lahu waxaa u bannaan allaa yadachu inuusan dhigin ayaa u bannaan hadalkaasi tacliiqu ku qoran yahay waxaa u bannaan inuusan dhigin xataa ya'khuda xaajatahu minh ilaa dantiisa uu ka qaato fa haadihi suuratu suuraddan mustahnaatu min alaaya waa mid laga soo istihnoonaya buu yidhi aayadda wa kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajr waa laga soo istihnoonaya falaa tacaaruda baynaha aayaddaas tacaarud kama dhexeeyo wamaa fii macnaaha iyo wixii la macno ah oo min alaxaadiidi axaadiida iyo wa bayna hada alxadiidi xadiidkan wax tacaarudayo iska hor imaada kama dhexeeyaan bal waxaa lagu jamcinayaa xadiidkan in laga soo reebaayo aayadda iyo axaadiida la macnada walaa ijmaaca yucaaridu mana jira buu yidhi ijmaac mucaaradaya oo ka hor imaanaya yacni ijmaac la leeyahay waxaa lagu ijmaacay xadiid abi hurayra wax ka hor imaanayana ma jiraan masalada khilaafiya waa ijmaac ma jiro bal dahaba jamaacatu min aلصaxaabati wagayrihim bal jamaaco saxaabada ka mida iyo kayrkoodba waxay ku tageen ilaa akara mima afaadahu اlxadiid xadiidka intuu faa'iideynaya wax ka badan wa huwa jawaazu الsuxuur waxaana way suxuurtu inay bannaan tahay ilaa an yatadixa alfajru ilaa waagu caddaado wayantashira albayaadu caddaantuna ay faafto fi turuqi waddooyinka ay ku faafto raajic ilfatx fatxiga muraajacey fatxulbaariga waay لأنa min fawaaئidi hada الxadiiثi maxaa yeele xadiidkan fawaaئiddiisa waxaa ka mida buu yidhi ibطaala bidcati اlimsaak bidcadii afhaysashada burinteeda qabla اlfajri fajriga hortii in la afhaysto binaxwi rubci saaca rubci saac qadar la-eg xaafid ibn xajar wuxuu sheegay uluث saaca inay hormarin jireen adinka لأnnahum inamaa yafcaluuna dalika waxay sidaas u samaynayaan khashyata an yudrikahum adaanu اlfajri cabsi ay ka baqayaan in adinka fajarka uu soo haleelo wahum yatasaxaruuna ayagoo suxuuranaya walow calimuu haadihi ruksata ruksadan hadday ogaan lahaayeen lamaa waqacuu fii tilka اlbidcati bidcadaas kuma dhaceen fata'mal u fiirsa buu leeyahay arrinka hadday xadiidkan ku camalfali lahaayeen oy qaadan lahaayeen ama ruksadan ay ogaan lahaayeen bidcadaas kumaysan dhaceen maxaa yeele weelka xataa hadduu gacanta ku jiro adinka uu dhaco nebigu wuxuu leeyahay falaa yadachu xataa yaqdiya xaajatahu minhu yousan dhigin ilaa dantiisa uu ka guto sida saxiixa marka waa sida alimaamu alalbani uu sheegay raximah ullah xadiidkan wuxuu wax ka soo reebayaa nusuustii iyo adiladii tusinaysay biطuluuci اlfajri in sharaab iyo طacaam uu xaaraam ku noqonayo waxa laga soo istisnoonaya waa maxay man kaana alinaa'u fii yadih waa qofkii weelka uu gacanta ugu jiro oo asigoo gacanta ku hayo cunaya ama cabaya adinka uu ku dhaco qofkaasi ma dhigaayo ilaa uu xaajadiisa iyo dantiisa ka guto baabu istixbaabi tacjiili اlfidri wuxuu baabu yahay sunnanimada in la dedejiyo afurka afurka in la dedejiyo inay sunno tahay can sahl bni sacdin radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيه waslm qaala wuxuu yidhi laa yazaalu الnaasu bikhayrin dadku khayr ka zuuli maayaan maa cajalu اlfidra intay afurka dedejinayaan muttafaqu calayhi riwaayadaa waxay leedahay maa cajalu lfira wa akharu suxuur wa akharu suxuur laakiin ziyaadadaasi ma sugna xadiidka sida inta saxiixa waa intan laa yazaalu الnaasu bikhayrin dadku khayr ka zuuli maayaan maa cajalu lfira intay afurka dedejinayaan amaa taakhiiru suxuur inay sunno tahay adilo kale aan kusoo marnay horaan usoo marra suxuurta in la dibdhiga inay sunno tahay متفق عليه وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه qaaل wuxuu yidhi كuنa mعa رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم نبga عليه الصلاaةu وaسلاaم mعي ayaan ahayn buu yidhi fيi sفri sفر dhexdii fيi شhهri رamaضاana bisha رamaضaan dhexdeed فلama غاaبت الشhaمسu markay qoraxdii dhacday qaala wuxuu yidhi ya فuلان انزل فاجدح لنا qaala ya رasuul الله إنa عaليka نهاaرا فاجدح لنا الجدح waa الsawيiq بالmاء sawيiqa la shiido ayaa waxaa lagu darayaa biyo cabitaan ahaana loo cabi jiray waa cabitaan u qaala yaa rasuula allah ina calayka nahaaran dushaada waxaa ahaaday buu yidhi maalin yacnii weli qoraxda ma dhicin qaala wuxuu yidhi inzil inzil fajdax lana qaala fanazala waa degayo fajadaxa sharaabkiibuu usoo sameeyey nebiga calayi slatu wasalaam fa ataahu bihi waa ula yimid fashariba الnabiyu salى اllahu alay slam nebiga waa cabay uma qaala biyadihi kadibna gacantiisu wuxuu nebigu ku yidhi waa ishaarayaa macnaha idaa qaabat الshamsu min haahunaa wa jaaءa alleylu min haahunaa faqad afطara saa'im idaa qaabat الshamsu hadday qoraxdu maqnaato ama ay dhacdo min haahunaa halkan jihada maqribku markaa ishaaraya wa jaaءa alleylu habeenkana uu ka yimaado min haahunaa halkan waa jihada barige faqad afطara الsaa'imu qofkii soonnaa waa afuray buu yihi nebigu salى اllahu عalيه wasalam cabdullahi bni abi awfa wuxuu yidhi nebiga calayh isalaatu wasalaam ayaan maciisa ahayn buu yidhi safar waa la soconnay bishuna ramadaanay ahay qoraxdii markay dhacday ayuu nebigu calayh isalaat wasalaam nin buu diray wuxuuna amray inuu sharaab u soo qaso oo cabitaan u soo sameeyo ninkii wuxuu yihi rasuulka ilaahayo weli waa maalin inna calayka nahaaran macnaha weli maalin waayo dhulku waa iftiin sidee u afuraysaa rasuulka ilaahay macnaa wuxuu ku baraarujinayaa ou leeyahay weli lama gaarin afurkii nebiga alay slat slam dhowr jeer uu ku celceliyey deg oo noo soo samay buu yidhi sharaabkaasi markii dambe uu soo sameeyey nebiga alay slat slam ninkaasi raggii la socday darsi buu siiyey ku tacalluqa waktiga la afurayo wuxuu yidhi hadday qoraxdu dhacdo oo halkaan ay u dhacdo waa jihada galbeedka habeenkana uu halkan ka soo qaabilo habeenka xaguu ka soo bilowdaa jihada bari buu ka yimaadaa arrintaasina waa arrin waadixa qoraxdu markay sii dhacayso halkan mugdigaa ka soo bilaabmaya mugdigii jihadan ka soo bilaabma ayaa soo faafaya ilaa jawiga wada mugdi uu noqdo marka dambe marka qoraxda inay dhacdo haddaad rabtid inaad ogaato meelaha laga ogaado waxaa ka mid a ah jihada bari inaad fiidhiso mugdigaa kaasoo qaabilaya jihadaas wa jaa'a alleylu min haahuna habeenkana uu halkan ka yimaado buy oo jihada bari habeenka ka yimaado faqad aftara saa'im qofkii soomanaa waa afuray buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam faqad afطara saa'imu laba macnaa lagu fasiray in la yidhaahdo faqad afطara saa'im sharcan wa xukman qofkaasi waa afuray ama ha cuno oo ha cabo ama yuusan cunin oo yuusan cabin qofkaasi qof afuran uu ka dhigan yahay sharcan in sidaa la yidhaahdo ama in la yidhaahdo faqad afطara saa'imu qofkii soomana waa afuray macnaha waa u bannaan tahay inuu afuro qofkii sooman labada macno midkee u dhow sawaabka midka dambaa u dhow oo waxa waye wakti uu afuri lahaa waa la joogaa way ka dhigan tahay ee macnaheedu maahan hadday qoraxdu dhacda saasooba ku afuran yahay maxaa yeele waxaa bannaan alwisaal in soomkii la xidhiiriyo ilaa طuluuci اlfajri ama ilaa wakti suxuur waa bannaanta maadaama marka wisaalku uu bannaan yahay wisaalkuna waxa waaye qofkii maanta soomanaa inuu caawa ku daro ousan afurin ilaa waktiga suxuurta laga gaarayo soonkaasi ma jirayaa waa jirayaa soonkaas waana ansaxaya oo nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhaahda faayukum yuwaasil falyuwaasil ila asaxar yacnii qofkii xidhiirinaaya oo aan ka tegi waayo inuu soom ka xidhiiriyo ilaa wakhtiga suxuurta ha xidhiiriyo kelimadda marka faqad aftara saa'im macnaha hore inaan ku fasirno ah qofku hadday qoraxdu dhacdo yousan wax cunino wax cabina waa iska afuran yahay sax maa oo axaadiidta wisaalka bannaynaysaa ka hor imaanaysa laakiin macnaha labaad ayaa sax ah in la yidhaahdo faqad aftara saa'im ay faqad yajuusu lahu اlfitr waxaa u bannaan inuu afuro ama wakhtiguu afuri lahaa waa joogaa sidaasaa loola jeeda waktiguu afuri lahaa waa joogaa haddii uu rabo inuu afuro wa can abi caطiyata qaala wuxuu yidhi dakhaltu ana wa masruuqu calىa caaئishata radia allahu canha aniga iyo masruuq caaishaan u galnay buui faqulnaa waxaan idhi yaa umma almu'miniin mu'miniinta hooyadeedu rajulaani min asxaabi muxamedin sala allahu calayhi wasalam laba ninoo saaxiibbada muxamed ka mida axaduhumaa yucajilu iftaara midkood afurka ayuu dedejiyaa wa yucajilu salaata salaadana waa dedejinaya waalaakharu midka kalena yu-ahiru aliftaara afurka waa dibdhigayaa wa yu salaata salaadana waa dibdhigayaa qaalat waxay tidhi ayuhumaa yucajilu aliftaara wa yucajilu asalaa labada nimidkeebaa afurka dedejinaya salaadana dedejinaya qaala wuxuu yidhi qulnaa waxaan nidhi cabdullaah yacni ibni mascuud ninka dedejinaya waa cabdullaahi ibni mascuud qaalat waxay tidhi kadaalika kaana yasnacu rasuulu اllaah sala اllahu calayhi wasalam sidaasaa nebigu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam sidaasaa nebigu samayn jiray sala allahu calayh wasalam oo afurka nebiga calayh salatu wasalaam waa dedejin jiray salaada maqribna nebiga calayh salatu wasalaam waa dedejin jiro ma dibdhigi jirin fii riwaayatin cinda muslim waxaa ku sugan annahu abuu muusa alashcari ninka labaad waa abuu muusa alashcari labada nin ka mid ah waa la sheegay xadiidku waa cabdullaahi bnu mascuud ninka kalena waxaa lagu sheegay fii riwaayati muslim oo waa abuu muusa alashcari radia allaahu canhuma abuu muusa alashcari afurkana waa dib dibdhigi jiray salaadana waa dibdhigi jiray cabdullaahi bnu mascuudna afurkuu dadejin jiray salaadana waa dadejin jiray caaisha radia allahu canha waxay leedahay sida cabdullaahi samayn jiray waa sidii nebigu samayn jiray sala allahu calay wasalam macnaha sunnadii nebiga cabdullaahi baa waafaqsan wey cabdullahi bni mascuud kadalika kaana yasnacu rasuulu اllah salى اllahu alay wasalam sidaasaa nebiga samayn jira bay rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wuxuu yidhi laa يزaaل الdiinu ظاahiraa diinku ka zuuli maayo inuu yahay mid daahiro sarreeya maa cajala annaasu alfitra inta dadka afurka ay dedejinayaan liana alyahuuda waannasaara maxaa yeelay yahuud iyo nasaara yu'akhiruuna way dib dhigayaan afurka yahuudda iyo nasaarada afurka waa dibdhigaan dadku marka diinka inuu diinkaani inuu yahay diin daahira oo sarreeya ka zuuli maayo inta dadkuba ay dedejinayaan afurka macnaha mar hadday afurka dedejinayaan waxay daliil u yahay weli diinkaani inuu yahay mid haaliba oo sarreeya sababtuna waxa waye yahuudda iyo nasaaradu way dib dhigaan ummaddan haddii ay dedejinayaan afurkana waa dad khilaafa yahuud iyo nasaara mukhaalafatu ahlilkitaabna waxaa ku jira cizuddiin diinkan cizadiisa iyo sharaftiisaa ku jirta in yahuud iyo nasaara la khilaafo oo aan lagu dayanoo dariiqooda aan la marin waxyaabaha lagu khilaafaya waxaa ka mid ah tacjiilu liftaar afurka in la dedejiyo marka tacjiilu اlfidri waa sunna loo baahan yahay in lagu dadaalo dadka muslimiinta ah ee saa'imiinta waxaa laga rabaa inay waswaaska iyo shakiga iska dhaafaan laba arrinba waa muhiim kow in la hubiyo inay qoraxdu dhacday marka labaadna haddii la hubiyo inay qoraxdu dhacday oo maqribkii wakhtigiisii la gaaray waa inaanan la dib dhigin waayo afurka afurkan dadejinayaa inta tidhaahdii inaad galabtii afurtana lama rabo oo ayadoo weli qoraxdii bannaanka ay taal ama aysan dhicin aad ku degdegto adoo dhahaya sunnaad dabaqayaa juz min annahaar inaad cunnadii cunto sax maa dhanka kalena waxaan sax ahayn inaad tidhaahdo wakhtigaan sii hubinayaa oo habeen aad sii gasho oo ta'khiir aad ku samaysa afurkii haddaad afurka taakhiir ku samaysa yaad waafaqaysaa alyahuud waannasaara arrintaasi waxaad ku waafaqaysaa yahuudiya nasaaraad ku waafaqaysaa oo mashruuc ay tahay in la khilaafo axaadiisda marka waxaa laga qaadanayaa inay sunno tahay in afurka la dedejiyo afurka dedejintiisana waxaa qayb ka ah inta badan hadda dadku waxay ictimaadaan adaanulmu'adin ayay ictimaadaan mu'adinka adinkiisaay ictimaadayaan mu'adinka waxaa laga rabaa marka wakhtiga ugu horeeya mu'adiniinta waxaa laga rabaa waqti ugu horreya inay addimaan si dadka ay u afuraan wakhti hore oo fii awali اlwaqti inay afuraan oo meeshaasi laga helo muwaafaqadii sunnada nebiga salى اllahu عalيه wasalam ay ahayd tacjiilu اlfitri si loo khilaafo alyahuud والnasaara maadaama mu'adiniintu ay yihiin kuwa lagu aaminay adinka ayaguna ay dadku inta badan dhegaystaan dadku ma raadiyaan qoraxda dhiciddeeda qaaliban ma raadiyaan qof walba wuxuu cuni lahaa buu inta soo diyaarsado mu'adinka sugaaya markuu mu'adinka adimo ayaa qof walba wuxuu bilaabayaa inuu afuro inta ka horaysana maba la raadinayo dadku waxay ictimaadeen marka muadiniinta adinkooday ictimaadeen xil weynaa marka muadiniinta wuxuu ka saaran yahay waktiga ugu horeeya inay adimaan si dadka wakti ugu horeeya u afuraan sunnadii nebigana ay u waafaqaan calayhi salaatu wasalaam baabu lifطaari cala arutabi fain lam yajid faxasawaatin min almaa wuxuu baabu yahay in lagu afuro cala arutabi timirta rutabka in lagu afuro fain lam yajid hadduusan timir helin faxasawaatin min almaa yacnii in yar oo biyo ah ayuu ku afuraya can anas bni maalikin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu alay slam yuftiru nebiga calayh salaatu wasalaam waa afuri jiray qabla an yusalliya intuusan tukan ka hor calaa rutabaatin timiro rutab ah ayuu ku afuri jiray rutabku waa nooc timirta ka mid ah haddii laakiin rutab la waayo timir unbaa lagu afuraya fain lam takun rutabaatun rutabaat haddaysan ahaanin ama aysan jirin fa tumayraatun dhowr un timiruu ka afuraya waa taskhiir tamaraadkii buu taskhiirinaya waa tumayraad fa in lam takun tumayraatun timirra haddaysan jirin xasaa xasawaatin xasaa xasawaatin xasaa zaydun ilmaa'a sharibahu shay-an bacda shayin tacliiq hoose ku qorantaa xasaa zaydun ilmaa zayd wuxuu cabay biyaha sharibahu waa cabay weeye shay-an bacda shay macnaha tartiib tartiibu u cabay walxuswatu bidami bالdami الshay اlqaliil waa shayga yar yacni waa wax yar markuu qofka biyaha cabo wa alxaswana waa la yihahdaa oo fatxadana waa la akri yani waa luqo jirta wa alxuswa wاlxaswa waa wixii markaa hal mar la cabo ama biyo yar oo qofku markaa cabaya waxaa la yihahdaa xasa xasawaatin yacni in yaroo biyaha u cabay wa فإن لم تكن tumayraatun haddaysan tumayraad jirin xasaa xasawaatin wuxuu cabayaa cabitaan yar oo min maa'in biyo ah biyo wax yar ka cabayaa rawaahu tirmidiyu tirmidi ayaa wariyey wahuwa xadiidun xasan baabkan wuxuu ku saabsan yahay ha la afuree maxaa lagu afuraya ilan waxaa la yidhi wakhtiga ugu horreeya waa in la afuro maxaa sunno ah in lagu hormariyo afurka hadda dadkeennu inta badan bur iyo oo haaliban ay diyaarsadaan in kastoo caafimaad ahaan ay wax ku jiraan waxyaabahan saliidda inta badan lagu dubaayo haddana baahi qofkiioo baahan uu ku hormarinayo caloosha fiihi nadar oo xagga sixada taa waxaa dhanka caafimaadka iyo dhanka sunnadaba uga fiican waa timirta xataa culammadu waxay sheegaan caafimaad ahaan inay ku jirto sharciga iyo diinta islaamkuna eh, aad bay waxay u ilaalisaa caafimaadka caafimaadka diinta waa ku dadaashaa ibiga waxyaaba badan oo sharcigu amraayo waxaa ku jira caafimaada ku jira waxa ugu horeeyo caloosha baahani ku dhacayso inay timir noqdaan caafimaadkaa ku sugan bay ihahdeen culummadu caloosha caafimaada ugu jira laakiin waxyaabo kale inaadan ku bilaabin wey haddaad rutab heli karto rutabka waa timirta aan weli aad u bislaan faakiha ahaan baa loo cunaa rutabna waa loo yaqaan haddii rutab aad weyso timirta caadiga fain lam takun rutabaatun fa tumayraat haddaysan rutabaad jirin timira cun oo ku afur haddaad timir weyso xoogaa yaroo biyahaad cabaysaa xasaa xasawaatin min maain waxaa laga fahmayaa inaana biyaha la badinaynin xoogaa yaroo biyo ah ayaad cabaysaa intaadan maqrib tukanin ka hor markaa kadibna salaadda aadaysaa cashada markaa kadib ama cunnada markaa kadib qofka wax cunaayo wuxuu wax cunayaa ayadoo calooshu wax galeen caloosha xaalkeeduna uu degan yahay caafimaad ahaanna waxa kuu hormara ay yihiin wax kuu soo celinaaya quwadii jismiga timirtu awoodda waa soo celisaa aad iyo aaday awoodda qofka u soo celinaysaa sharciguna waa booriyo nebiga alay slat slam wuxuu leeyahy guri timiri taallo ehelkiisu ma gaajeesna baahi kama jirto beytun fiihi tamrun laa yajuucu ahlu guri timiri taallo ehelkiisu ma baahana buu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam wax baahiya kama jiraan timirtu waa acaam waa cunno waa waa cunno haddana caafimaadka u fiican waa cunno qofka jismigiisa iyo awooddiisa si deg dega ku soo celinaysa dhibaatana aan ku samaynayn sidaa darteed in timir lagu hormaro oo waxa ugu horeeya laga dhigo waa fiican tahay oo aan lagu hormarin waxyaabahan kale inta badan dadku ay cunaan rawaahu tirmidiyu tirmidi ayaa wariyey wa huwa xadiiثun xasan waana xadiid xasana waayo xadiidkan baabu waqti fitri saa'imi wuxuu baabu yahay wakhtiga uu afuraayo qofka sooman baabkii hore soo maaha waxaa mustaxaba in la dedejiyo baa leeyahy goormuu horta afurayaa qofka saa'imkaa wakhtiga afuriddu waa goorma can cumar bn khadaab radia allaahu canhu radia allaahu canhu radia allaahu canhumaa ayaa halkan lagu qoray sida sawaabka waa radia allaahu canhu khata madbaciya waa canhumaa cumar ibn khadaab aabihii saxaabi ma ahayn qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alay wslam idaa aqbala alleylu min haahunaa wa adbara annahaaru min haahunaa wagarabat ishamsu faqad aftara asaa'imu hadduu habeenkii ka soo qaabilo min haahunaa halkan halkuu ka soo qaabilayo waa xaggee waa jihatu lmashriq waa jihada bari wey wa adbara annahaaru maalinkana uu dubur jeediyo min haahunaa halkan yadlubuhu xaiian yadlubuhu xahiian maxaa loola jeedaa habeenkiibaa wuxuu dalbaayaa maalinkii si deg dega macnaa waa daba jooga waa daba jooga iftiinku markuu halkaan u dhammaanayo madowgu miyo mugdigu halkaan uu ka soo galaya waa isdaba joogaan marka wuxuu tirtirayaa mar walba madowgaasi aafaarta iftiinkuu sii tirtiraya oo baabi'inaya haddii marka habeenkii halkaan ka soo qaabilo maalinkiina uu halkan u dhabar jeediyo oo u dubur jeediyo waqarabati shamsu qoraxduna ay dhacdo ile markaa qoraxdu way dhacaysaay faqad aftara asaa'imu qofka sooman waa afuray mutafaq calayhi wa hada lafd اlbukhaariy axyaanan waxaa dhacda qofka maalan ma joogo ama uma dhowo masjidu sunna oo maalan wuxuu ag joogaa ama uu meel la degan yahay qowm yu-akhiruuna alfitra afurka dibdhigaaya qolooyina u badan afurka dhiga inta badan oo sugaya intii xidigaha ay soo baxayaan oo mugdi zaa'ida uu yimaad markaa kadibay afurayaan waa qolooyinkii aan sheegayno xaafid ibn xajar uu radinayay hadalkii imaamu alalbaanina hadda ku jirta waxay leeyihiin ixtiyaadaan samaynaynaa oo habeenkii juz ka mida ayaan dhex gelaynaa ixtiyaadkaasi mid bidcaawa ixtiyaad sharciya ma aha haddii qofku qoob noocaasa uu la degan yahay sunnadii inuu ku dhaqmana uu rabo ma ayaga uu ku gowracan yahay mase sunnada waa ku dhaqmi karaa sunnadu waa ku dhaqmi karaa kuma xirna asaa raadsanaya waa soo baxayaa haddii uu arko inuu habeenkii halkan ka soo qaabilay qoraxdina halkan ay u dhacday oo hubsado waa afuraya mana sugaayo addinkooda maxaa yeele waxaa lagu yaqaanaa inay afurka dib dhigaan hadyigii nebigana ay khilaafaan yahuudiya nasaarana ay ku waafaqaan masaladaas adigu ku waafaqi mayse adin afurkaaga waa hormarsanaysaa laakiin waxaa lagaa rabaa inaad adiga laftirkaaga aad iska raadiso marka hore maadaama aadan ku kalsoonayn addinkooday dib dhigaayaan waa inaad raadiso qoraxdii oo iftiinkii aad baarto inay qoraxdii dhacdana aada hubsato haddii aad hubiso waa afuri kartaa waa ku bannaanta xataa haddii qofka meesha uu joogaahi masaajidda ku taal masaajid sunna ay tahay asiga iskii ma u raadin karaa iskiis waa u raadin karaa waajib ma inuu mu'adin sugo mu'adin sugiddu qasab ma waa raadin karaa markay u caddaato qoraxdu inay dhacdana mu'adinkoon addiminuu afuri karaa laakiin waa inuu iska hubiyo haddii mu'adinka lagu kalsoon yahana asaa inta badan raadinaya sababtoo asiga adinkiia uga xihan shaqadiiya hawshiisaa ku xihan mas-uuliyaddiisaa ku xihan waa kaa raadis badan yahay marka maadaama baxdiga uu ku badan yahay oo ku kalsoon tahay waad ictimaadi kartaa والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين